baabkan wuxuu baab yahay isticmaalka xuruuf cilmiga iyo camalku ma kala maarmaan laakiin camalka waxaa ka horeeya cilmiga camal kasta ood qabanhaysid waa inaad u cilmi leedahay cilmiga faa'iidadiisuna waa in lagu camal falo waxa kane waa kale laba faniga tajwiidka inaad qawaaciddiisa barataa waa mawduuc inaad isticmaalkiisa barataayna waa mawduuc inaad labada isku darsataana waa mawduuc marka kamaalku waxaa weeye inaad isku darsata camalkii iyo cilmiga sheekhu marka ega halkan wuxuu inoo soo dhigay qaabkii xuruufta loo isticmaali lahaa ayuu banaanka inoo soo dhigay fara badana mid qawaacidda tajwiidka yaqaana laakiin tii ay ka maqan tahay camalkii uu ka maqan yahay fara badana mid cilmigii yaqaana camalkii yaqaana laakiin ti cilmigii uu ka maqan yahay oo tidaahd waxaan maxaa u daliila ah? haddaad tidhahd aan garanayn labadaba marka inaad isku darsataa waajib bay noqonaysaa faa'iidada fani kastaiba waa inaad midhihiisa muujin karto faniga tajwiidka marka aad akrisatid faa'iidadiisu waa inuu carabkaaga ka muuqan haddii aad inkasta taqaanid laakin ti una carabkaaga ka muuqan laa faaidata fiih daliilkii haddaadan garanaynina laa faaidata fiih labada dacal kolkaa maaragtay wuxuu kuu noqonayaa waa laba naqsi ah weyaan nacam laakinta adigoo camalka yaqaanaa ka fiican adiga oo kolkaa maaragtay cilmiga intaa taqaanid camalkaana ku labada arrimood hadii la iskala marka sheekhu wuxuu ku yidhi adigiyo waxaan idin kala digahayaa inaad xurufu istifaal aada yaraysid aada weynaysid ayaan idin kala digahaya adigiyo waxaan idin kala digi e eh, inaad xurufu istifaal aada weynaysid weligaa xurufu istifaal lama weynayo arrintaa ma fahamtay il kale haddana wax ku dhow xuruufu istifaalka tarqiiqa xad bay ka qaataan xaddaa lama dhaafiyo taa nafteedu khalad bay noqonaysa xarfu istifaal ha weyneynin tarqiiqiisana ha ku xadgudbin xarfu isagoo saafic ah soo saar ayib welibana xurufu istifaalka inaad weynayso waxaan kaaga digahayaabuu sheekhu ku yidhi in markii uu la xidhiidho xarfu istifaalku xarfu isticlo markuu la xidhiidho ama isku kelimaha ku jiraan ama laba kale kelimaha ku jiraan marka isku xigaan inay isku tauraan ayaa kaaga digahayaabuu sheeku ku il kale haddana wax ku dhow waxaa kale oo lagaaga digahayaa in aada xarful isticlihii yarayso markii isaga naftiisa ula jaar noqdo maxay xarfu markii ula jaar noqdo labada arrimoodba kolkaa ceyn bay noqonayaan waxaad eg arkaysaa shaksigiioo xarfu istifaalki kii kale israaciyey oo amaa wada weyneeye amaa wada yareeyeen labada khaladba kolkaa way dhacaan laakiinti waxaa ku badan dadka in ay ka yar ay raaciyaan maxay ka weyn eega maxaa lagu soo horraysiiyaa meel kasta ood aragtid balde eega alxaqi buu kaga bilaabay xa xa xa xarfu sasaa maahay meel kastuu jooga baa inuu saaya haddaad alxaq xaq oo xaadii weyni baa ku bilawda ama xeeq xeeq oo xagga hore intaad ka yaraysid xagga dambe aad ka weynayso alxaqi iska dhawr oo xada iyadoo kaamila soo baxe xaa cadaan xaqo ihdina siraada ihdina na na na na no na codadka waa idinkaa fahmaysa ihdina siraada si ee hodhan ihdino no no ma arkaysaa ama in ka yaraha yarta ihdino riix or weyniba haddaa dooni laa ihdina siraada ayib saadka naftiisa ha yaraynin darajadii maaragtay kolkaa ugu hoseysay waa saas oma xuruufta maxaan kugu qalaqaaday xuruuf xarakadooda iyo xaraka xaraf kale midna una waxba u dhimaynin maxay ahaayeen xuruuf idlaaqa soo xarakadooda iyo xarako kale midna waxba uma dhimahayso hadday hoose uu ka horeeyo hadday iyagu hoos laba yihiin hadduu kadaa ka horeeyo hadday iyagu kadaa yihiin martabadooda unbaa kolkaa maaragtay kala weyne oo xarafka martabadiisa unbaa kala weyne waxba uma dhimhayo kollama yaraanaya daawad faantaysoma waxaa kale oo jiray xaraf kolkaa ma aragtee xarakadiisu in ay wax u dhimi karto laakiin ti xarako kale ayna waxba udhimhaynin waa qaabku waa samahay waxaa kale oo jiray ku kolkaa ma aragtee xarakada kale iyo xarakadooduba ay wax u dhimahayaan maxay ahaayeen kha iyo qayn bay ahaayeen qiyaas noocaasa ah. marka egu wuxuu ku noqonayaa asirooqo saadka wuxuu saban yahay martabadiisa unbaa hoos u dhintay weli wuu weynyahay kolkaa ma aragtay saadkana waad weyninaysaa ihdina siraato ayb wataqoo wataqoo maxaa iska dhowraysaa wataqoo taqoo te maxaad ku xadgudubtay tarqiiqii baad ku xadgudubtay wataqoo wataqoo mm. muxuu ku diidaya sheekhu wataqoo watoto soo ma aragtay wataqoo taaduyana kaa raac tajwiidka unuunku ku fadhiyaaba ka weya lamberkowga tajwiidku meelaha ugu adag waaba tan baa lagu kala garanaya waa tafkiimka manaa'ibtiisa inaad kala ilaalisid xuruufta isla jaarka inaad kala ilaalisid oo ayna ina ayna isku ta'aurin xarakada inaad kala ilaalisid oo ayna ina isku ta'aurin waa lmaja mhm. almudxaadiin xe xo almudxa xa diin soo ma arkaysi diin nunka u dambeeya iska dhago diin ma arkaysi nunka u dambeeya naftiisa iska dhago ilaali aiima aiima maaa iska dhawri aiima inaad sii tia sii yaraysid waa iska dhawri o inaad tirahdna waa iska dhawri aiima aiima sooma arkays kala dhaw rohaqo maxaa iska dhawri rohe he inaad ku adgudubtid ama roho aad tidhahd rohaqo rohaqo adduunka tajwiidka waxa ugu koreeya waa inaad riyaadatu mri'in bifaki qiraa'ada haddaad badsato carabkaagu laylamaya rohaqo khalaas warqiq yare alhamsata yare oo acuudu ka mid a acuudu ee dadka qaar maxay odhanaya ecuudu ecuudu e e e iyagu yareeya un bay isleeyihin e ma arkaysa tarqiiqii buu ku xadgudbay fadxadiina u bedelayba acuudu ee o iyayna kaa noqono ihdina inagu e, ma nidhaano ihdina i iyayna kaa noqona kaawen ma lihin inagu alfaaddan oo kale inaga waxbay nagama soo gaadhay ihdina caadin baanu dhanaa allow al al al soo ma arkays laamka hore reeban uu wen yahay sooma uu reeban yahay lianna mudqamku muxuu raacayay mudqamu fihi buu ku raacaya tafkiim iyo tarqiiqba al marka ma odhanaysid al al ma odhanaysid ee allahu allahu soo ma arkaysid laamku waa inu wey ayb hamsaduna a waa ina tahay muxuu ku diidan yahay allah allah ma arkaysa taasuu ku diidan yahay alaaq aalaaqu aalaaqu marba dee riwaayada aad akrinayso alxamdu ana inagu kuwaa ma waaweyneyno waraahu warkaas maarkas waraahu ama wo buu odhan ama o buu odhan soo ma arkays waraahu inuusa waraahu ama waan kala dhawriba odhana wuxuu odhanayaa waraahu hamsadiina god buu ku ridi waawiina sakaraad buu ka dhig haysu dhadhawaata xuruuftu waraahu takalufka iska dhab ah, maxaa kamid a ah? aquulu eega meesha waxaa ku jira qaaf sax maxaa ka dambeeya waawaa ka dambeeya waxaa la ysku haystaa xuruufu madku alifku ha marba wuxuu raacayaa waxa e waxa ka horeeyuu raacayaa qaala xaala soo saama waawiya yaduna miyay waxa ka horeeya raacayaan mise ma raacayaan waa fikir la ysku garanaysan yahay culimada qaarkeed waxay leeyihiin khaasatan weliba waagu uu raacaya isagu laakiin tii qaabku ku raacaya qaabkii alifka ma ah alifku miya fi mia buu raacaya oo lamustawi aha soomaliya waxa ka horeeya laakiin ti isagu uu ka hooseeyaa bay leeyihiin xarafka ka horeeya oo quu waageedu xuu waageeda lamid maaha bay leeyiin in yar bukul wauu waawaasi lamid ma aha xuu waageeda lamid maaha uu ka yar weyn yahay bay culamada qaarkeedna waxay dhaheen laazim maxaa in la kala dhowro oo wauur la yidhaho kuwana wauur ma arkaysaa codkaabaad ku kala fahmaysaa aquul waawgeeda kolka ma aragta kolkaa yaree quudhe eh, waawgana quu saa u yaree aquulu ada ma aragta kolkaa iska dhowr in araadanii in araadanii xuruufta inuu kaa kala fogaato weligaa iska dhowr oo te in araadanii waan kala ilaalintaa tidhaahid tajwiid hor laha la imanin oo adduunka aan ka jirin ha isku dhadhawaadaan xuruufta ayib saad isaga dhawrhaysa inaad weynayso isaga dhawr inaad yaridiisa ku xadgudubto anaa ah. hamsada iska dhawr oo anaa odhan anaad anaa adaat asdafa inani inani soomaali kola weynayn mayso waa qolo kale unbay utaala walaama lilaahina isagana iska dhawr oo lilaahi odhanne lilaahi laahi walaaliin walaaliin laamka walab sooma arkaysa walab hodhan walod lod lo lo sooma walaaliin walakum oo hodhan walakum walakum sooma arkay le walakum lanaa acmaaluna walakum hodhan ama walakum hodhan ama walakum hodhan walakum walakum ayb walyatalaطaf walyatalaطaf soo markayse lad yan kaa noqon lak wacala allahi wacala allahi ayb ظalma wاlmiima min makhmasatin makhmasatin maxaa iska dhowraysa inay tira makhmasatin me me me makhmasatin khalaas makhmasatin ma makhmasatin ayb makhmasatin وانتهى الموضوع ما أمر الله أمر سمعت يا سيدي أمر استدور ما الله ما الله ما الله واستدور مل وتنقول بريس لا ترسنا وحرف كيو ترقيق قص لو حد مل أربو ساعات صار نقول أفكي ما الله مين حكومات يقرأ ما الله فضيل ما الله وانتهى الموضوع ولذا أنا إبدو حيالها الدراسة كسمية وحاكم tarqiiqa inta lagu xadgudbaay ma yar aad bay u badanta tariiqa inta lagu xadgudbaay nacam xuruufta la waaweyneeyaa fara badan laakiin ti tarqiiqa naftiisa in la dhowro ayaa kolkaa maaragtay munaasab ah mado alqomar qomar soo ma arkays alqomer odhan maysa qomer soo ma arkas alqomar ayib hmm. barin iyo baailin baailin berigii hore saanulahaa soomaalidu ma weynayso yaan qaar ku arkay iyagoo le bailin ba ba soo ma arkas ba barin bailin bihim hore baan bihim iyada usheegnay sabr iyo bacduhum bacda bacuudatan bator iyo wahaa ina allaha ina allaho inuu yidhaha laga yaaba lo ma carabka kor ma u qaaday ho kanin ina allaho taasi way badan iyada qaarna maxay odhanaya waa la yeeriye intay maqleen baa odhan ina allaha ay odhan war ina allaha ma aha ina allaha ina allaha ha ma ah oo sii baktiin maysa xad ina allaha caliimun xakiim bacuudatan batar wahaa ina allaha fawqaha fawqaha ha soo markaasi ee fawqaha odhan maysa fawqaha ظaharo ee ma odhan si ظaharo ظaharo soo ma ظahara alfasaad waa iska odhan ظahara alfasaad ayb Mm, iyo wlwaawa fi yuawaquuna qawaamuunana uu ku dari lahaa ku dar baan odhan lahaa sheekh haddaan la joogo yuawaquuna sayuawa somalia sayuawaquuna soomaalkays iyo qawaamuuna qawaamuuna odhan eh, mise qawo wawataro iyo xasxaso mm. iyo axadtu iyo alxaqu alxaq wuu soo la bexelay somalia iyo mustaqiimin iyo yasquu iyo yasquu yasquu yasquu soo ma arkaysa xuruufta gudaha ka soo weyna oo yasquu ha odhan quudh gudaha ka soo weyna ayb iyo xarastum iyo afadtum iyo khudtum iyo farad farad fo fo iska dhow faradtum faradtu faada waad garan sooma raadana waad weynayn raadu maxay ku raaban tahay soma dodana waad weyneyn carabka kor baad usii qaadaysaa tu yaad deetana hoos u dhigaysaa ma arkaysaa ee ma odhanaysa farratum farratum somaali farrat rat somaali laa idbaaqbaad kolkaa ka tagtay faada markaad ku hadashid raada aad ku hadashid carabka kor usii qaad dooda kor kusii qaad farratum taadun baad hoos u dhigaysaa waad fahamtay soma saasaad kolkaa maaragta aad odhanaysaa hmm waxaad caddaysaa qalqalaha kala qalqaleeyey waana markuu reeban yahay sooma ilaa qalqalu waa sukuunkun keliyat waslanna kolkaa qalqalihiisa mawjid haddaad waqfisana wuuba kasii danaya u kasii cadyahay waqfiguuso laba qaybood mahay labadiisa qayboodba kala idhaay fasfaxi xaadeeda yaree fasfaxi fasfax canhum soo maha waa tii ree fasfax ha odhan fax fasfax hmm. sabix hu aadaada yareen laa tuzi quluubana laa tuzi laa tuzi laa tuzi laa tuzir labadaasay ugu dhawaaqaan culimadu qolyaha kolkaa nisbiga wax ku qaybiya ay eynka way weyneynayaan oo nisbadiisa darajadii afraad bay siinayaan laa tuzi kuwa kalena maxay odhan laa tuzi oo maksuurki iyo maxay simayaan iyo saakinkii bacda kasrin ahabay simhayaan labada cod kale fahm labadaba kolkaa maaragtay sidaa kusii marka waxaan la weynaynaya waa maxay waa zaaida ayib wadixku cadee buu sheeku ku yidhi oo xuruuftaa kale cadcadee laa tuzir quluubana laa tuzir quluubana saa u cadee sabixhu kala cadee aynka yarshaa ku jira cadee yakshaa yuuna kaaga ekaanine yarshaa yakhsha yakhsha yakhsha aynkaa ka hooseeya sooma kala cadee waxaanad caddaysaa sukuunka jacalnaa ku jira wajacalnaa ancamta almaqdubi almaqdubi soma arkays ma almaqdubi cadee dalalna maxduuranna iyo casaa infitaaxooda cadee maxaa cadde lagu leehay de waa inayna kaaga ekaanin maxduuran iyo caso ayb sheekhu muxuu ku yidhi waxaad saafi ka dhigtaa fadxo iyo kasro soo arooray damo horteed si ayna kolkaa maaragtay ayna isaga ka ekaanin bay ku noqonaysaa fatxa maalan ba waxay imanhaysaa qabla dama ama kasra imanhaysa qabla kolkaa maaragtay dama kala ilaali kolka damada yaynan ku taaurin wakadalika damada nafteedu yaynan ku taaurin fatxada iyo kasrada iyo kolkaa maaragtay ku noqonaya maalanba miaaladuna de aad bay u badan yihiin sheekhaa hoosta kaaga miaalinaye adiga ayaa wada fiirinaya aad bay arrimahaaso kale ay u fara badan yihiin xagga miaalada ka qabso sheekhaa kuu miaalinaya xagga matnigii baan anigu haysta alfaada maalanba muxuu dhigay kuwa damadiyo kasradii oo hormartay damana ka horeysa liyabluwakum luwakum liyabluwakum kuwa ma ahane taas maa taa ma aha iska fiiri meelaha markaad aragtaan idinkaa dayanaye fadxad iyo kasradu hadday yimaadiin min qabli damin iyagana kolkaa ma aragtay saafi ka dhig inay ma aragtay kolkaa midoobaan cabsi laga cabsanaya darteedna saafi uga dhig oo leo leo m liyunfiq oo kale soo qaada maalan ba leo leo ha odhan eh, liyunfiqo maxaa ka mid ah waa liyumaxiso soo ma waa liyumaxisa waa li li li baad odhanaysaa ee eh, odhan maysid waa liyumaxisa waa liyumaxisa ma arkaysa le waa liyumaxiso mm. saas kalo kala cadee waxaad ku dadaashaa shidada iyo jahriga bacdi iyo jiimku ay iska leeyihiin weligoodba shidada iyo jahriga ugu dadaal ah oo xabbatin xabbata xabbaba xabbatin xabbabaa dheh oo xabbabaa ha odhan badaha jilcida rabbii dheh rabbii sabron sab sabron wabtagoo rabwatin fajri faj soo ma arkays uj xiju faj jiimka shidadiisa si iyo kolkaa maaragtay jaarigiisaba daaka udura um cadee udura um ud um. soomaalkas ud horta dheh famanub cadee daadka e, famanudura odhe famanudura nub daadka cadee dada wacadtadana cadee wacadta wacadta xayu mara meel kasta alfaadaasi ku timaadaba waxaa kalood caddaysaa kaafka iyo ta'da shiddadooda hadday shidadu meesha ka baxda isla markaa maxaa soo galhaya shid maxaa udid ahaa ya soo rakaa udid maahay dee rakaa way noqonaysaa wixii deetana ka kac buu noqonaya xarafnimadkiiba uu baabahayaba ku noqonaysa marka shidada c ka soo ma arkaysi ta c shidada mhm. oo iyana kaa noqonay ka ka ka soo ma arta ta ta xaraf jilicsan kuna kaa noqona fitnatan lahum mhm ee dubaaqa caddee haddii aad markaa idqaaman yahay ee idqaamka uu naaqis yahay ee dubaaqa caddee axad xad soo ma arkeed xad kor u dhufa xad farwadtum lain basadta sad sad soo ma arkays siinkana siinimadkiisa ka tegsin badan siin sadta alam nakhluqkumna laba wej baa ku jira idqaam taamihiyo idqaam naaqisa ka naaqiski waa maxay waa in isagana maaragtay sicdihiisa la reeba ayay noqonaysaa oo alam nakhluqkum luqkum iyo alam nakhluqkum luqkum luqkum luqkum luqkum ah, labadaa farqi waa udhaxeeya lakin ti waxaan isku ogeyn riwaayata xabsin can caasim duruqdeeda oo dhan waxay ku leedahay eh maxay ku leedahay baan idin idhi kamil naaqis ma jiro taa kolka maaragtay adooi taasaan kuu sheegi baa sheekhu wuxuu ku yidhi iyaaka adigii waxaan idin kala digaya an tufahima inaad weynayso almustafila xuruuf istifaa in kaana hadduu yahay alisticlaa istacle muttasilan mid la itisaalay bihi isaga kalxaqiba weeye ihdina asiraataba weeye wtaqooba weeye wlmudxadiina weeye wacadiiman weeye iyo rahaqan iyo waxa lamidkaa weeyaan wlhamza raqiq yare waraqiq yare alhamza hamzada hamzada min acuudu acuudu kamid ahaatay ihdinaa kamid ahaatay allahu hamsadada yare aalaaqu yare walxamdu yare ana yare waraa'ahu yare aquulu yare in araadanii hamsadada yare anaa yare adaa'at yare astafaa yare inanii yare hmm. walaama lilaahi yare walaaliina laamkeeda yare walakum laamkiisa yare walyatalaaf laamkiisa yare wacala llahi laamkiisa yare calaada alama laamkiisa yare walmimam yare oo min mahmasatin kamid ahaaday wamaa amaro miimkeeda yare oo amo ha odhan mallahu miimkiisa yare oo mallahu odhan mawqian miimkaada yaree marda miimkaada yaree walqamar miimkiisa yare si wax cadfayayso maarkaysi xuruufta laga hadlahayo waa inaad fahamtid waajib bay noqonaysaa wabaa barin barin bacdeeda yare bailin bacdeeda yare bihim bacdeeda yare sabar bacdeeda yare bacduhum bacdan bacdeeda yare bacudatan bacdeeda yare batar yare wahaa in allaha yare hadeeda fawqahaa hadeeda yare dahara hadeeda yare walwaaw waaga fiisa yuawaquuna ku jira yaree iyo waa taraaka ku jira yaree hmm. weligaa markaad faniga tajwiidka akrisanayso iyo culumta oo dhan ba cadafka waxaa la yidhaha iska dhaw maalan beega waxaa lagu odhanayaa mallahu miimkiisa in la yaraynayo maxaa u daliila ka soo saar baa lagu odhanayaa muxuu ahaaye eh, kitaabka maaragtay ka ka soo saar maxaad odhanaysaa ma waa mara mallahu mallahu mawtian baad odhan ma odhan maysid waxaad odhanaysaa walmima mima khmasat arrintu halkay ka bilaabanayso ayaad kolkaa ka soo qaadanaysaa ah, tariiqaad horta sheegi walhamza raqiiq baad soo odhan ilaa ilaa an qaala walmiima min makhbasatin intaasaa deetana sidaa u akrinaysaa si uu arrintu isugu xidhnaado mm-hmm. waxaa xasxasa yaree axadtu xaadeeda yaree alxaqu xaadisa yaree wasiina mustaqiimi yaree yasquu siinkiisa yaree yasquu siinkiisa yaree wata min xarastum tada xarastum yare afadtum tadaeda yare hudtum tadaeda yare kadaaka waxamal lamida wamaa faradtum baa lamida wabayin cadee almuqalqala ka qalqaleeye almusakana la reebay waslan wasliga waqtigiisa cadee wa in waqafta haddaad ku istaagtana kaana wuxuu ahanaya abyana mid kasii cad wa caaa fasfax fasfax xadeeda yaree fasfax can xadeeda yaree wa haaa sabixuna yaree walaa tuziq quluubanaana wadbix oo cadee oo isaga cadee haddii addoon hayso maxaad odhanaysaa wahaaa fasfax can yaree wahaaa sabixkuuna iyo walaa tuziq quluubanaa qaynkeeda wadbixu cadee labadaa dambe cadee wabayin ayl eynka cadee aladii kaasoo fii yakshaa ku sugnaaday khawfa ijtibaahi inuu ekaado cabsi laga cabsanaya darteedna ayaa amarkaa lagu saaray bikha yaksha maaragtay kolkaa u caddaa maarata kolkaa uu eh, shabaho waxris waxaad ku dadaashaa cala sukuuni sukuunka fi jacalnaa ku jira ancamta ku jira iyo walmaqduubi ku jira maca wakhali saafi ka dhig infitaaxa maxduuran maxduuran kolkaa maaragtay infitaaxeeda iyo casa khowfa inuu ekaado cabsi laga cabsanaya darteed baana arrinkaa lagu amray bimaxduuran iyo wacaso wakhalisan saafi ka dhig fatxan iyo wakasran fatxadaa iyo kasrahaasoo waradaa soo arooray min qabli damin damo horteed khawfa an yataxidaa inay midoobaan oo isdhex ishmaam ay isku noqdaan cabsi laga cabsanaya darteed baana arrintaa lagu amraaya wax risku dadaal cala shiddati iyo waljahri oo biba iyo waljin ku jira naxwu xabatin waxababa iyo warabbi iyo sabran iyo wabtaaa iyo warabawatin iyo walfajri iyo wajtuthad iyo waxiju iyo fajwa iyo waxa lamidkaa weya wabayin dooda doodka caddee binaxwi ura iyo waxa lamidkaa kolkaa maaragta ku jira wadaana caddee oo fii wacadta ku jirta xayu mara meelala meeshay ku yimaadeen washiddat alkaafina cadee wa taa ka tadeeda na iyo watatawafaa tadeeda iyo wafitnatan lahum wabayin cadee alidbaaqa idbaaqa in adqamta haddii aad idqaamto axadtu ku jira faradtu ku jira laintasabta ku jira wa alam nakhluqkum alwajhaani baa kusugnaaday alidqaamu oo du tamaam ah iyo wanuqsaan baa kusugnaaday wallahu aclaa waclam waxkam walxamdu lilahi rabbi lcaalamiin